بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد قافية الحاء سهل كما ينمرين قافية الحاء قافية الحاء قافية الحاء أي نمريني الصمت حكمة آمس كوا حكمة الصمت حكمة آمس كوا حكمة الصمت حكمة آمسك waa xikmad ayaynu maraynaa waa baxru lbasiir mustafciluun faacilun mustafciluun faacilun mustafciluun faacilun mustafciluun faacilun قالوا سكنت وقد خسمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاحون الصمت عن جاهل وحمقين شرفون وفيه أيضا لصون العرض إصلاحون أما ترى الأست تخشى وهي صامتة والكلب يخصى العمر وهو النباحون qaaluu waxay yidhaahdeen sakata waad aamustay imaam shaafici bay ku yidhaahdeen sakata waad aamustay waqad quusimta waarna lagula dooday kioo lagula doodayu sawdiga aamusee shibta galay bay ku yidhaahdeen qultu lahum waxaan ugu jawaabay ina aljawaaba jawaabtu libaadi shari albaabka sharka ayay miftaaxun furihiisii tahay haddaan jawaabi lahaa sharka ayaa meesha ka bilaaban lahaa baan ugu jawaabay buu yidhi kolka anoo diidan inuu shar meesha ka bilowdo ayaan aamusay qaaluu waxay igu yidhaahdeen sakadta waad aamustay waqad khuusimta kioo lagula dooday qultu lahum waxaanana ugu jawaabay ina aljawaaba jawaabtu libaabi shari albaabka sharka ayay miftaaxun furtaa asamtu aamus can jaahilin jaahi laga aamuso ow axmaqi nacas laga aamusaa sharafun waaba sharaf haddaad jaahil ama doqon labadaa mid ahaan aamuska aad ka aamustaa iyadaaba sharafa wa fiihi sharafta aamuskaa waxa ku sugan wa fiihi samtigaa waxa ku sugan aydan sidoo kale lisawni alcirdi sharafta ilaalinteeda islaaxun islaaxin baa ugu sugan sharaftaadiina waad ku dhowratay buu ku yidhi markaad jaahil ka aamusto ama aad ka aamusto nin axmaqa ilan isagu adduunka waxaa jira xeerar marka la doodayo xeerar dadka qabta ayaa jira oo laisla wada aaminsan yahay qof kastoo aqoon lihi xeer baa jira oo marka aad soo gasho oona isagu ka tacadi ku samaynununa ka gudbaynin kolkaa uu ogaanayo inaad ka hesha haddii halkaa uu soo galo isna laakiin qofku hadduu jaahil yahay ama axmaq yahay xeerba ma garanayo adoo ka helay ayuuna ku odhan karin waad iga heshay sidaa darteed imaamu shaafici maqaalo kalaa laga hayaa uu ku yidhi maa maaraanii jaahilun ilaa halabanii wamaa maaraytu caaliman ilaa halabtuhu weligay ilama doodin buu yidhi nin jaahilihi hadduu ila doodasa isagaa iga hela buu yidhi nin caalimihina ilama doodo buu yidhi hadduu ila doodana anaa ka hela buu yidhi qofka caalimka ah waa qofkan caalimkaihi xeerarkuu garanaya markaa qofka sida qaabka looga kala helayo iyo noociga ayuu garanayaa qaaluu waxay igu yidhaahdeen sakata waad aamustay ta'daasi way shidan tahay hadda la soco sakata qaaluu waxay igu yidhaahdeen sakata waad aamustay waqad xuusinta kiyoo lagula doodayo ayaad aamustay saasay igu yidhaahdeen buu yidhi qultu lahum waxaan ku idhi ina aljawaaba jawaabtu libaabi shari albaabka sharka ayay miftaaxun furaheegii tahay asamtu aamus can jaahilin jaahil laga aamuso ow axmaqin ama nacas laga aamusaa sharafun waa sharaf wafiihi waxa ku sugan aamuska aydan sidoo kale lcirdi sharafta ilaalinteeda islaaxun islaaxin baa ugu sugan amaa tara lusda libaaxyada miyaadan arkaynin tukhshaa waa laga baqaa wahya saamitatun iyadoo aamusan libaaxa waa laga baqaa iyadoo aamusan buu ku yidhi aamusku aamusku inuuna qiimo khalada lahayn inuu qiimo leeyahay uuna dee khalad ahayn buu kuu sheegayaa amaa tara alusda libaaxyada miyaadan arkaynin tuksha waa laga baqaa wahya saamitatun iyadoo aamusan walkalbu aygana yuksaa waa la fogeeyaa lacamrii baan ku dhaartee wahwa nabaaxun isagoo ciyaya oo qayliyaya hadduu hadal waxtari aygana waxaa wid la yidhahdaa yuksaada wid baa loo yaqaanaa ama eryid oo dhan baa loo yaqaanaa aygana waxaa la fogeeyaa isagoo ciyaya libaaxana waxaa laga baqaa isagoo aamusan kelmadda lacamri aqolada dhaarta ka dhigtay kelmada lacamri ah qolada dhaarta ka dhigtay ma banaana bay yidhaahdeen haddii aan tacmiir looga jeedin oon cumrisiinta ilaahay looga jeedin haddii cumri looga jeedo ma banaano ereyga lacamri ah laakiin inta badan haddaad u fiirsatin hadalka imaamu shaafici aad iyo aad bay kelmada lacamri ugu badan tahay imaamu shaafici gabayadiisa kolkaa waxaa laga yaabaa sheekhu inuuna aaminsanayn inay lacamri dhaar tahay kelmad kaloo tawkiid faa'iidaysa inay tahay ayuu ka aaminsanaa ereyga lacamri ah sida inna iyo anna iyo ereyadii tawkiidka oo kale ayuu ka aaminsanaa baa la odhan karaa ilan dee qaadiyad laysla wada ogyahay wuu jabiyey lama odhan karee waxaa jira qaraain baa jira la ilaaliyo qaraain baa jira la ilaaliyo qaraainka la ilaalinayo waxaa ka mid a ama qariinooyinka la raacayo waxaa ka mid a number one taas ayaa ka mid a dee masaladana waa masale khilaafiyo ma garanayo bukhaarigu baab buu kaga hadli jiray fatxulbaariga baab baa ku jira baabulcamri la yidhaahdo fatxulbaariga haddaynu u baahano ama juska koob iyo tobnaad oo kale ayaad ka baarisiin baabulcamri iyo culimada aqwaasheeda ama waxaad ka baari doontiin juska sagaalaad labadaa jus mid ahaan weeye ma juska koob iyo tobnaad ama ka sagaalaad labadaa mid ahaan baad kasoo eegi doontiin fatxulbaariga waa lacamri oo ereygan culimadu sida iskugu khilaafeen inuu dhaar yahay iyo inuuna dhaar ahayn erey tawkiid faa'iideeye uun uu yahay saasay isku qabteen amaa taraa miyaydaan arkayni maadan arkaynin amaa taraa war miyaadan arkaynin alusda libaaxyada tugshaa waa laga baqaa wahiya saamitatun iyadoo aamusan walkalbu aygana yuksaa waa la fogeeyaa lacamrii baan ku dhaartay eriga haddii dhaaran ka dhigno cumri siininaynu ka dhigno tacmiir oo welibana lagu sameeyey ictibaad waxay qolada sarfiga u yaqaaniin ayaa fiican waa tacmiir oo ictibaad lagu sameeyey kaasi wuu bannaan markaa wuu ku dhaaran karaa isagoo dhaara xataa oo dee cimrisiinta ilaahay waa sifo ilaahay sifooyinkiisa ka mida subxaanahu wa tacaala tacmiir haddaynu u qaadano weeye wahwa nabaax isagoo ciyaya ama qayliyaya almufti lmaki muftigan reemakaa waa imaamu shaafici ilanin reemaki reemakaa buu ahaaye imaamu shaafici firaasuu lahaa firaaso firaasaduna de waa cajiib waa mu'minka firaasadiisa itaquu firaasata almu'min waynu aragnaan u malaynaya qofka mu'minkii wuu ku soo eegayaayo waxaa laga yaabaa inuu takhayul waxbuu kaa qaadanaya dareen xaqiiqadana waaba dareenkaa u kaa qaatin buu weye wejigaagu soo eegayaa dareen buu kaa qaadanaya bise dareenkaa uu kaa qaatay baa saxa imaamu shaafici kolkaa nin baa u yimid oo su-aal buu weydiiyo dareen buu ka qaatay ninkii xataa qabiilkiisiibuu dareemay imaam shaafici qabiilkii ninkaasi uu ka soo jeeday buu dareemay markaasuu yidhi waa ninkaasi waa nin qabiilkaasa waa nin hadda mehersaday inaan su-aasha uu weydiinaya waxaaskiisii waynay isku cusub yihiin buu yidhi isagu ma odhan hadda waxaaskaygii iyo waa noocaa iyo mid toona ma odhanin kolkaa firaasat almu'min aad iyo aad baa runtii ayay u wanaagsan tahay oo dee waa la yaqaanaa waxyaabaha aadka loola yaabo waxaa ka mid ah ibnu siriin oo kale ayuu nini beri su-aal weydiiyey majliska culimadaa fadhiday wuxuu ku yidhi ibnu siriin oo anuu addimayaan ku riyooday ka warran maasha allah buu kuhi sanadkan xajka tegaysaa haddana nin kala halkii iska dhex taago oo anna sheekano addimayaan ku riyooday buu yidhi tuug baad noqono gacanta lagu goyn buu ku yidhi waa laga jawaabooda aad u kala fogsow maaha waana isla mid uun culimadii meesha fadhiiday way aamuseen waxba ninna waxba ma weydiin laakiin sanadka markuu xajkii gaadhay ayaa kii uu ku yidhi waad xajiyeysaana xajkuu tegey kii uu ku yidhi ma garanaysaa tuug baad noqono gacantaa lagu goyna gacantaa la gooyey marka sidii u dhacday bay culimadu ibnu siriin u yimaadeen markaasay ku yidhahdeen labada nin waanu fadhino maalintii waan kaa xishoonay bay yidhahdeen waxaad sidaa labadaa jawaabooda kala duwan u bixisay laakiin waa maxay bay yidhahdeen labada nin ee isku su-aasha ku weydiiyey ee jawaabta u kala bedeshay waa firaasat almu'min wuxuu yidhi adinku qur-aanka laba jeer buu ku jiraa eeg riyada marka la fasirayo marna wuruudka nusuustaa la eega marna waxa ku xeeran baa la eega iyada iyo waxa ku xeeran qolooyinka cuntada eega waa meel fog cuntada qofku cunay oo kale dadka yidhaha la eego riyada fasilkeega way fog tahay cuntadii oo kale tusaale ahaan laakiin waxaa la eegaa wuruudka iyo ereyada ay koodsatay xataa shimbiroo kale gaadhiyoo kale waxbaa jira kolkaa waa ama dagaal oo kalea jira ama waxbaa jira haddii waxaan ereygan ereygan laftiisa la macnaynaya iyo firaasat almumin oo wejigaaga ah saddexdaasaa ugu muhiimsan riyada marka in la fasilo la doonayo kolka wuxuu yidhi qur-aanka wuxuu ku soo aroray adinku laba jeer mar isagoo xajka ah buu ku soo oo waadin fi nnaasi bilxaji yaatuuka rijaalan marna wuxuu ku arooray buu isagoo tuugada ahoo eh, faadana eh, maxay ahayd baynahum ayatuha alciir inakum lasaariquun kolka haddaba maadaama adinku labadaa uu ugu jiro firaasadii muuminka wejigii qofka hala eego buu yidhi ninkii hore maydaan arkayn buui nuurkii cibaadada ka muuqdeen ninkii dambena maydaan arkayn buui madowgii macsiyada wejigiisa ka muuqdeen kolka waxa weye waxa kala meelaynaya qofka iyo dhaqankiisa kolkaa kala leexinaya buu ku yidhi sidiina way u dhacday runtii xadaa waxaa waramay arabiic binu sulaymaan ninkii la odhan jiray qaale wuxuu yidhi kunaa waxaanu ahayn cinda shaaficiyi id jaa'ahu rajulu nin baa uula yimid biruqcatin waraaq buu ula yimid fa nadara fiiha imaamka ayaa eegay watabasama waana dhoolla cadeeyey ninunbaa waraaq yar imaamka u dhiibey imaam shaafici markaasuu intuu waraaqdii hoosu eegay ayuu dhoolla cadeeyey uma kataba fiiha imaamu shaafici baa haddana ku qoray waraaqdii wax wadafacaha ilayhi isagu buu dhiibay waxbaba ma odhan hadalba meesha kama dhicin waraaq waa loo dhiibay waraaqdiibuu aagay wuu qoslay qoraal buu sameeyey isna ninkii unbuu dhiibay imaam shaafici halkana sheekh rabiic iyo culimo kalaa fadhiday qaala wuxuu yidhi faqulnaa waxaanu nidhi yus'alu shaafici shaafici baa la weydiiyey can mas'ala laa nanduru fiiha inana ma eegayno su'aasha iyo wa fii jawaabiha waa mustaxiil arrinkaas su-aashaasoo shaafici la weydiiyey oynaan arkaynin oo su-aashaa jawaabteedii aynaan arag uu imaamu shaafici kaga jawaabay wallahi waa adag tahay arrinkaa war ninka aynu gaadhnoona weydiino waxa imaamka weydiiyaan wax loogu jawaabay falaxiqna waxaan ka daba tagnay arrajula ninkii wa akhadnaa waxaanu ka qaadnay aruqcata waraaqdii faqara'naaha waraaqdii waanu akrinay waidaa fiiha waxba ku qornaa waraaqda dhexdeeda gadaygana ku qornaa سل المفتي المكي هل في تزاورين وضمات مشتاق الفؤاد جناحون قبل قاسا فقرنا سل واحد سؤاشا المفتي المفتي المكي غير مكي هل في تزاور هدان يرب وقضب يري بوقشلاس وحافظ هدان يرتقب يري oo yaro buuqdon siyaarto wadamati mushtaaqi lfu'aad nin qalbiga kalgacayl badan ugu hayaa hadduu soo dhowaysto laabta soo gashado xaaskiisa junaaxun wax dembii maugu jiraa waana la soomaya mogtahay wax dembi arrinkaasi maku jiraa qaala wuxuu yidhi waidaa ajaabahu wuxuuba ugu jawaabay وإذا إجابة وابا جواب أسفل من ذلك تاكسي هوسيسا وإذا إجابة أجابة بكيغني قرية همساسي كسر ستة جواب بابا كسي هوسيسا جوابتي وحو كدغي تانو كدغي وحو يري إمام أقول معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق وكبادين بهن جراحون أقول وحن لا يحي معاذ الله إلهي بان كما قال an yudhiba tuqa allakabaqa inay tegsiiso talaasuqa akbaadin beerarka laysku dhejinayo oo bihinna uu ku sugan yahay jiraaxu dhaawac beerarkaa dhaawacu uu ku sugan yahay kalgacaylka badani uu dhaawacay ee laysku dhejinayo inay taasi allakabaqa baabi'iso ilaahay baanu ka magan galnay ma baabi'in karto buu leeyahay imaamu shaaficina allakabaqa waxba ma yeelayso buu yidhi ninkani su-aashuu weydiiyey waa dhunkasho iyo iyo damadaa weeyaan intaasoo qura ayuu weydiiyey kolka wuxuu yidhi ilaah alla ka baqa waxba ma yeelaysa buu taasi dhibaato male weeyaan waayo nebi maxamed caaisha waa xadiidkii bukhaariga ku qornaa ay lahayd dee xaasaskiisa ayuu dhunkan jiray isagoo sooman bisha ramadaan welibana isagoo sooman un kuma indayin ilaysoon sunnaa buu noqon karaaye isagoo bisha ramadaan sooman ayuu dhunkan jiray waa tii ka dambaysiisay laakiin yaa isagoo kalaa isagu wuxuu ahaa irdigiisa iyo dantiisa ka idinku hanashada badan buu ahaa waatii caaisha lahayd kolka waxay ka dhigan tahay qofku hadduuna wax kale samaynin uu damadaa iyo dhunkasho la yimaado uzaalna ayna meeshaa ka imanin biyana ayna ka iman ramadaantii waxba kama noqonayso ramadaantii wax alla ka noqonaysaa ma jirto aquulu waxaan leeyahay buu yidhi macaad allah ilaahay baan ka magan galay an yudhiba tuqa alla kabaqa inuu tegsiiyo talaasuqu akbaadin beeraarka laysku dhejinayo oo bihina jiraaxun dhaawac uu ku sugan yahay culimmadu way ku inkireen shaafici waxay dhahdeen inankan dhalinyartaa ee leedahay qof dumara dhunkan kartaa oo beerka bugga soo gashan kartaa macnaheegii anagu maanaan fahmin bay yidhahdeen ilan isagu kuma odhan xaaskaygii haddaan dhunkado wuxuu dhan haddaan yaro siyaartay unbuu ku yidhi waxaa la siyaaranaya waa qof dumara ah. haddaan yaro siyaarto ama aan qalbi aanu soo gashado buu yidhi bogga wax dembiya ma leedahay intaasuu weydiiyey imaamkuna intan ugu jawaabay qaala rabiic wuxuu yidhi faankartu cala shaaficiyi shaafici baan aad ugu inkiray an yuftiya inuu u fatwoodo lixadain inan dhallinyar ah bimili haada kan oo kale faqultu waxaan ku yidhi yaa abaa cabdallah yaa abaa cabdillaah abaa cabdilaahow tufti maad fatwoonaysaa bimili haada kan oo kale shaaban inan dhallinyara ah. faqaala lii wuxuu igu yidhi yaa abaa muxamed haada rajulun kani waa nin haashimiyun reerkiisiibu xataa meesha ka gartay waa nin reer haashimiya ad carasa wuxuu aroostay hada shahra bishan yani shahra ramadaan bishan barakaysan buu aroostay wahuwa xadau sini waa dhallinyar fasa'ala wuxuu i su'aalay hal calayhi junaaxun dembi inuu ku sugan yahay an yuqabila inuu dhunkado xaaskiisa ow yadumma ama inuu bogga soo gashado min hayri wacin isagoon la kulmin faaftaytu waxaan u fatwooday bihadihi lfutya fatwadan adag risid u fatwooday buu yidhi rabiic weli ma qancin waayo ninka lamaba garanaye xagee yaa gartay inuu haashim yahay iyo inuu bishan aroostay yaa garanaya weli rabiic ma qanacin ma ogtahay qaala rabiic wuxuu yidhi fatabictu shaaba inankii baan tix raacay oon raadiyey buu yidhi waan ka daba tegey inankii fasa'altuhu can xaalihi xaalkiisaan waraystay buu yidhi fadakara lii wuxuu ii sheegay annahu mil ma qaala shaaficiyu tabtii imaamu shaafici yidhi inuu yahay famaa ra'aytu maanan arag buu yidhi rabiic firaasatan firaaso axsana ka wanaagsan minha firaasata shaafici filaasadaa shaafici mid ka wanaagsan weli ma hayo buu yidhi nimanka carabtu dee khatar bay ahaayeen raadka qofka ayay qabiilkiisa ka garan jireen qof halkaa ku joogsaday halkaa dariiqa ku joogsaday ayaa odhanaya ninka halkaa ku joogsaday qabiilkiisa waa reerka way way jirtay raadka qofka way ka garan jireen way dhacday raad qof meel ku joogsada iminka eeg inaga mid baa inaga qariib inagu ah gaar ahaan dadka magaalada mid baa qariib ku ah qof halkaa ku joogsaday maad garanay isaga shaksiyadiisa ma garan miyigeenani u garanaya miyigeenan unu fiirsa bal miyigeenan waraysta odayaasha miyiga waraysta haddii qofku uu meel ku joogsado ama xigtiisa ha la yaqaano ama cagtiisa dhinac ha u maroorto ama si dooni ha noqoto eh iminka miyigeennu wuu yaqaanaa way isyaqaaniin cagahooga way isyaqaaniin inun dee ninku ogaan uu kuu bedelo mooyaane oday allahu naxariistay cabdilla sacaad ahaayoo nin khatar ahaan jiray ayaa wuxuu sameeyey beribuu habeenkii intuu baxo ayuu dadka jaarka ah wuxuu doona ka soo guran jiray beyrahooga waxooga xariifna wuu ahaan jiray odaygii wax dhacday beri allahu naxariista u geeriyooday imika u geeriyooday wuu ka tawba keenay laakiin wuu ka tawba keenay waxa dhacday odaygii nin buu damcay inuu beertiisa ka gurto waa qaad waa jaab wuxuu garanayaa inuu hadduu aayar tago hadduu aayar tago in maxaanku idhaahdaa in de lasoo garanayo wuxuu sameeyey kabta cagtan caadiga ah dadka yar baa yaqaana laakiin kabtaa la yaqaanaa remigu kaboogu is wada yaqaanin kabtii maanta ay soo qaataanee reerkaas kusoo kordha waa la garanaya wuxuu sameeyey kabihii wuu iska saaray kabihii ayuu iska saaray wuu iscagaagiyey lugtii kale ma garanaysaa lugtii kale hangool buu qaatay oo hangoolka ayuu duldhigtay wuxuu noqday dee nin lagadhaah lugna caadi buu dhulka u qabanaysaa taa hangoolkina caadi buu u joogsanayaa ninka beertiisii buu galay oo beertiiba ka soo wada gurtay reerka nin laangadhaa laakiin ku jiri jiray laangadhaa ayaa reerka ku jiri jiray dee markuu beertii soo qaatay uu la hoyday uu waagu baryay ayaa la yidhi beertii hebel waa la gurtay yaa gurtay baa la yidhi oo dee nin laangadhaa baa la yidhi laangadhu nin qurun buu ahaa waxa isku qaban weyday ninka laangadhaha lugtiisii iyo lugta halkan ku joogsataa haddana isqaban weyday ninkii lama qabsanin waayo dee raadkiisii bay qiimaynayaan moogta dadka reemiyigu waa khatar weeyaan khatar wey imruulqays markanuu lahaa habeenkii markay guriga ka baxaanuu lahaa falamaa ajasna saaxatan xayi wantaxa binaa badnu khabdin khabdin markuu la odhan jiray muxuu ka dambaysiinayey waxaan doonaynay waat waa kii uu odhan jiray waxayna daba jiidaysay muxuu lahaa gabadhu waxayna daba busta yar waa tii odhan jirtay oo muraxala ayayna daba jiidaysay raadka ku tirtiraysay sababta ah waa maxay raadkana la garanaya kolka reemiyiga lagu yaqaanin raadka qofka shaksiyadiisay garanayaan carabtuna way kasii fogeeyeenoo reerkiisay odhan jireen kolkaa reerkiisay odhan jireen intaasi saasay agtoodu waa meel waxbay qiimaynayaan nimankani khatar bay ahaayeen xagga raadka iyo marka la eego qisaa jirtay carabta laga warramo nin baa beri waxa dhacday saddex inan buu dhalo saddexdiiba cabdal lagu wada bixiyey weliga cabdalla lagu yidhi adna cabdalla lagu yidhi adna cabdalla lagu yidhi adna cabdalla saddexdii baa saddex cabdalle wuxuu yidhi oryadahen bu yidhi haddaad isku qabsatiin markuu sii dhimanayay buu u yeedhay wuxuu yidhi intuu ka sii jeedsaday buu yidhi cabdalle waad idhaxli anaa ku dhalay bay ka dhigan tahay cabdalle adna waad idhaxli anaa ku dhalay bay ka dhigan tahay cabdalle idhaxli maysid anu kuma dhalin buu leeyahay saddexdii cabdalle de yaa u ka sii jeedaaye wuxuu yidhi oryadahen haddaad kala baxdiinna dee waa caqligii ragga ilaahay siiyey baad ku kala baxdeen haddaad geratiinka aan dhaxalkayga lahayn eedan anugu dhalin haddaad garatiin dee waa axsan haddaad garan weydiinna boqorka waddankaa jooga u taga bu yidhi kaasaa ninkaas idinkala siiye sheegii hayaba yidhahdeen way israaceen dhexda markay sii marayeen ayay arkeen neef geeloo meel maray mid baa saa u eegay oo wuu dhutiyayey buui wuu dhutiyayey neefkaasi wudhutiy awrkaasi wuu dhutiyayey buui kii kalena in yarbay socdeenoo wuxuu yidhi ha wuu buu yidhi kii kalena in yarbay socdeenoo wuu dabalacaa buu yidhi way dhaafeen awrka mayna arag nin baa meel dhexdaa kaga hor yimid oo awr maad aragteen buu ku waryaadaheen ha waanu aragnay may bay yidhahdeen maanaan intayna may odhan buu midi yidhi arma ilaa buu ku yidhi haa buu yidhi ilaa kii kalena ma daba lahaa buu yidhi haa buu yidhi daba lahaa kii kalena ma dhutiyayey buu yidhi haa buu dhutiyayey haddaa maanaan arag bay yidhahdeen <laughs> ninkii yaab bay ku noqoto war awrkaygi waa tilmaanteene haddaydaan arag sidan umaydaan tilmaanteene awrkaygii iska soo dhaweeye buu yidhi say macquulu tahay inaad haddana tilmaanta noocaa ka bixisiin haddana aad tidhaahdin maanaan arag waxay dhahdeen war annagu waa dhishaysanaaye adna haddaan <laughs> nagu soo biirtay awrkaagii maanaan arage de kaalayna raac ninkaasayna kala saaraye isna u uu raacay dhexda markay marayaan b ninkiibay u tegeen ninkiibay ku yidhi aryaahe waanu isqabsannay nimankan awr baan weydiiyey tilmaamihiisii saddexda ahaabay ii tilmaameen haddana maanaan arag bay yidhaahdeen waxaan u haystaa inay awrkayga iyagu ay qaadeen buu yidhi ay haystaan boqorkiibaa weydiiyo kii yidhi muu ilaa aamiye buu yidhi waa kano maxaad ku garatay inuu ilaa haddaban arag buu ku yidhi geedu daaqay baan eegay oo dhinac buu ka daaqay buu yidhi waxaan fahmay buu yidhi inuu dhinaca kalena ka daaqi lahaa hadduu isha kale uu qabo iskatag bu yidhi adumaadan aragay kii yidhi ma dabalaa ayuu arkay oo ad maxaad ku garatay buu yidhi inuu dabalaa wuxuu yidhi saalada geelu way baahda way isdabagashaa dabadaana kala reebreebta oo in yar kolba in yar sii daysa neefku hadduu dabalac yahayna saaladu meel quray ku wada dhacdaa meeluu ku xaaribhan arkay oo saaladaa meel quray ku wada dhacday buu yidhi waxaan fahmay buu yidhi dabadii kala reebreebaysin inayna jirin kii yidhi ma lutiyey ayuu yidhi adu maxaad ku garatay inuu lutiyey haddaadan arag qaabku dhulka u dhigay cagta ayaan eegay oo dee lugtii bayna dhinacay kala baqayey buu yidhi oon raadka ayaan dhulka caadi u wada qabanaynin ayuu yidhi hor nimankani awrkaagii ma arage iskaga teg bukul iyagii baa yimid oo dee kolkaa waxay yidhahdeen annana waanu ishaysanaaye saddexdayadan keebuuna aad aabahaya dhalin bay ku yidhahdeen oon dhaxalka lahayn wuxuu ku yidhi geedkaay fadhiista buu yidhi cuntaan idin keenaya waan idin marti qaadayaye ku yar oo caruura oo de aad isleedahay hadalbaradba maaha oo laakiin ilay khabiira ayuu agdhigtay oo sheekadooda uu doonaya inuu ayuu agdhigtay nimankii isla markiiba waxa loo keenay laxoox iyo hilib ayaa loo keenay way kafkaftameen iyagoo halkii sheeksheekaysanaya saddexdii nin ee walaalaha ayuu midifahmay kan yaree la ag dhigay markaas ware adeen buu yidhi boqorkan aynu u nimid xalaal kuma dhalanin buu yidhi boqorkani xalaal kuma dhalanin buu yidhi iska waa lagu qososlay waa la dhaafay hadalkii ka yarna uu maqlaya hilibkii baa la keenayo mid baa yidhi war hilibka ha cunina waa hilib aye buu yidhi waa la dhaafay sheekadii xaggaasaa la iska dhigay kii kala hadlay oo laxooxdii baa la keenay hilibka lagu cunayay oo laxooxdaa gabadh uurlaa soo dubtay buui gabadh uurle ayaa soo dubtay buui nimankani aragti bay qiimaynayaan aragti waxay meel arkeen bay qiimaynayaan gabadh uurle ayaa soo dubtay buui waxaa intaa u dheeray kii yaraabaa boqorka sheekooyinkii u sheegay sheekha ayuu u sheegay qodobadii sheekooyinka ahaa ee khatarta ahaa buu u sheegay kii yaraa wax dhacay inuu ku yidhi markii dambe war bal igu yeedha buu yidhi saddexdiininba waa loo yeedhay horta gabadhii inay uur lahayd iyo in kale ayaa la diimeeyo gabadhii uur midhii bay tihi waa la baaay waa la baadhay midhii bay tihi boqorkii wuxuu yidhi dumar ha loo diro buu yidhi nimantanaa warka sheegaye waxay ku og yihiin dumar ha loo diro dumarkii baa yidhi gabadhe waan ku baadhaynaa bay yidhaahdeen gabadhi way karatay inay uur leedahay cidna kuma ogey gabadh reerlena ma ahayn nimankiibuu yimid markaasuu yidhi aaway kii yidhi boqorku boqorku ah, xalaal kuma dhalan me kii yidhi buu kiibaa farta taagay anigu aa buu yidhi maxaad maxaad ku tidhi buu warka aad ku keentay waxaan ku keenay buu yidhi dee ilmo yar baad basaas baad noo soo diratay buu dadka basaaska badanina ee dadka wax dhegedhegeeya dadka daba socda inta badan dad xalaala maaha buu yidhi ilan dadka xunxun xum waxay ka helaane dadka xunxun baa xumaha ka hela kolkaa waxaan ogaaday buu yidhi waxaan fahmay buu kayareed noo soo dirataan ka gartay buu yidhi allah uu aamusay wuu isoogaa boqolku laakiin waana sidaasi way jirtay away bui kii yidhi hilibkani waa hilib ay waa aniga buu yidhi maxaad ku garatay bui inuu hilib ay yahay waan hilib ay buu ahaa waxaan ku gartay buu yidhi baruurtu hilibka xagga sare ka fuushaa hilibka aygana lafti iyo jiirkay kala dhex gashaa buu bal baruurtan halkay kaga taallan eh, ayaga buu waxan halkaa iska dhiga buu yidhi waa runtaa halkaa iska dhiga away kii yidhi buu yidhi gabadha waxooxda soo dubtay uur bay lahayd kii baa yidhi aniga maxaad ku garatay buu yidhi waxooxdaa dhinac buuran buu yidhi kolkaa gabadhu markii ay daawaha qooshka ay ku shubaysay ayuu la yargaari lahayd oo dhinac buu kaga ciirayay bay tiri ayuu yidhi waxooxdaa dhinac buuran taasaan ka qaatay yuu yidhi xukunkii iyo maxkamaddii isagaa laga sugayaayoo looga fadhiyaa moogtahay noo sheeg baa layidhi kolkaa maxkamadda sidii aad nagu kala xukumaysay waxay ugu jawaabay kay ayaan ayuun abihiin balin buu yidhi tii aniga ay ayuuna aabihiin dhalin buu yidhi waayo bay yidhaahdeeno dadka isku noocaa is yaqaana buu yidhi dadka isku nooca ayaa is yaqaanaa marka ka aniga i gartay halkii bay ku kala baxeen nimankii kolkaas waa khatar moogtahay nimankani aad bay u aqoon u lahaayeen الفقيه والصوفي فقيه iyo suufi ayaynu halkan ku arkaynaa alfaqih والصوفي فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا فإني وحق الله إياك أنصح فذلك قاس لم يذق قلبه تقان وهذا جهول كيف ذو الجهل يصلح wuxuu yidhi faqiihan qof faqiiha iyo wa suufiyan qof suufiya fakun ahaw ereyga suufiga ah haddaynu aragno kutubta hore markuu ku dhex yaalo sidan hadda loo yaqaano iyo sidii suufiga loo yaqaanay isku mid maaha suufiga waxaa loo yaqaanay salafu haadihi lumma markaynu qiimaynayno zaahidka ayaa loo yaqaanay qofka zaahidkae zaahidka adduunyada ka zuhdiya ama ku zuhdiya ka zuhdiya odhan mayno hadduu ka zuhdiya waa ceebe ka adduunyada ku zuhdiya kaas ayaa la odhan jiray suufi waxaa laga yaabaa alfaqih wasuufi halkuu inaga leeyay kitaabkiinu inay cunwaan kale u samaynaya ma u samaynaya intaasun kitaabkii yaraamaad haysiin maanta isma qorayaba ya muxuu yidhi alfiqhu watasawufu tasawuf tasawuf mutalaaziman okay faqiihan faqiih iyo wasuufiyan suufi fakun wada ahaw wabadaa wada noqo waxaad noqotaa faqiihna noqo fiqiga baro suufino noqo qof zaahida noqo fakun ahaw laysa waaxidan mid keligii ha noqonin fadiih qura ha noqon fadiiha quri waxaa la yidhi khatar weeye hadduu qofku fadiih qura noqdo uu fiqigoo qura barto waxaa la yidhi halis weeye qofkaasi waxaa laga yaabaa inuu dadka kaga khatar badnaada baa layidhi ibliiska waayo allakabaqii baa ka maqan axkaamtii unbuu garanaya in fiqiga ma ogtihiin fiqigeenna qaacidada ku dul binaysan yahay waxa weeye qofka ugu akhlaaqda xun dadka ayay qaacidadiisa ku dul binaysan tahay absuusaa ma ogidin asalahaan fiqiga marka laga hadlayo eeg laba qof baa wax kala iibsanaya boqol shilin bay isku diideen boqolkaa shilin isagu cafis labada dhinac kama kala iman kareen qof akhlaaq fiican isu iskama cafin kareen iska cafi laguma odhanayo dee fiqi markay tahay oo maxaa xaqu muxuu ahaa baa lagu odhanaya kii ugu dabeecadda xumaa baa la odhanaya si ula uga tegin wixiisii ha loo siiyo hala siiyaa la odhanaya kolka qofku waxa weeye in intaa la eg oo laguu dhaafayo oo lagu odhanayo wanaag ka samee ma jirto waxa weye waa xaqa xaqaagii ha lagu siiyaa lagu odhanaya waa lagu cafin karayey waxa weye waxbaa lagaa dayn karayey waxyo dhan ma jiraan cafis iyo waxdaa iyo ilaahay hortiisa geysi iyo fiqigeenna maad ku aragteen <laughs> ya marka masaa'ilka inaad ogtihiin mooyaane fiqiga qaacidadiisu waxa weeye baab kaste oo dhammaada khilaaf baa lagu soo gebagabeeya soo saama ogidin baab kaste oo dhammaanaya khilaaf baa lagu soo gebagabeeya mas'ale khilaafiyaa lagu soo gebagabeeya fiqiga ka qoran weeyaan waa laga yaabaa kutubta qaarina inay sidaa ku soo laakiin fiqiga waxa ka qoran caadiga in lagu soo gebagabeeyo taa waxaan uga socdaa haddaba hadduu qofku faqiih u noqdo oo suufinimadu ay ka maqnaato ama zaahidnimadu ay ka maqnaato khatartiisa ayuu ku yeelanaya dadka khatartiisa ayuu noqonaya soomaalideednii hore way ka muuqatayo soomaalidu fiqigay baran jireen sida saddexdii nin idin sheegaya afartanka sannadood fiqiga baranayay ehm, waxay ahaayeen qofka waxaad arkaysa anigu waan garanaya ninaan soo gaara la ii sheegay waan soo gaaray dee allahu naxariiste waxay samayn jireen waxay odhanaya kitaabtu urursanaya xaggee tegaysaa baa la odhanaya diintii nin dumiyey ayaan maanta doonanayaa buu odhanaya diintii waa masaalu si kale u xukumay hadda xaaskiisu salaadda ma tukato mana xijaabna isagan diintiida ay soo dumiyey ayaanu tegayaa isagan hadalkaa odhanaya xaaskiisaa sidanaa halkaa mushkilada jirtaa waa maxay qofkani de waa fiqigii waa caliimu lisaan weeyaan khatarteeda ayuu runtii leeyahay markaa wuxuu imaam shaafici yidhi fabiihan fabiihan wasuufiyan fakun laysa waaxidan فإني وحق الله إياك أنصح فذلك قاس لم يذ قلبه تقان وهذا جهول كيف ذو الجهل يصلح فقيها قف فقيها أو فقه يقال إيا وسوفيا قف سوفيا فكن أهو ليس واحدا لما لا متكود هنقول فقيه قول هداد نقطنا nin qalalay baa tahay oo naxariista dee aan aqoon suufi qura haddaad noqotana nin jaahilaa tahay fa innii anigu xaq ilaahi ilaahay xaqiisa ayaan ku dhaartaye iyaaka ansaxu aduun baan kula talinayaa buui waan dhaartay oo ilaahay xaqiisaan ku dhaartay adaan kula talinaya markaan kuleeyahay labadaa isku darso wuxuu uga jeedaa cilmi iyo camal fiqihan wasuufiyan muxuu uga jeedaa caalim caamila ayuu uga jeedaa caalim caamila laakiin waxaan ku yidhi salafu haadihi lumma suufiga waxay u yaqaaneen zaahidka bay u yaqaaneen dee raggii hogaamin jira way hogaamiyaan la odhan jiray ba yaa ka mid ahaa sufyaan ibn cuyayna iyo raggaasay odhan jireen iyaga xasan eh, albisri iyo ragga ayay odhan jireen iyagaa ugu horreeyey kolkaa fikirkan dee suufiyadu iminka ay sidataa waa mid ka duwan ma ogtahay waa mid ka duwan oo dee magacii wuu isbedelay wuu isbedelay ilaayo meelaha qaar dadka waalwaalan aynu suufin idhaahno soxanka maaha dadka waalwaalan baynu suufin idhahnaa kolkaa ninku suufi maba noqdo soomaalida dhexdeeda hadduna ul faraaqiyeela qaadan ushaa faraaqiyo male markuu qaxta ayaynu nidhahnaa waa suufi kolkaa ag cibaado male welibana deegaanaduna way kala jiraan runtii deegaanaduna way kala jiraan oo dadka meelaha qaadka lagu cuno meelaha qaadka lagu cuno suufigu waa ka saddex daraarooda isku xigana hurda saddex habeene isku xigana soo jeedaa suufi la yidhahda ha meelaha qaadka lagu cuno markaynu qiimaynayno fadalika kaasi qaasin waa nin qalalay fadalika kaasi waa ka hore kee weeyaan fadiihu qaasin waa nin qalbigu engegey lam yaduq ma dhadhamin qalbuhu qalbigiisu tuqan alla ka baq qalbigiisu alla ka baqba ma yaqaano qofka fadiiha ah وهذا كان كان دمبه waa keeda way kala dhow yihiin fadalika waa ka fog oo waa fadiha وهذانا waa ka dhow oo waa suufiga وهذا kan dhow ila ismu ishaaru sidii u kala fog yihiin baa lagu kala celiyay وهذا kan dhowina jahul min jahila weeyi oo jahli badan walibana kayfa sidee buu dul jahli jahli ku saaxiibihi yasluhu hagaagi karaa qof jaahilihi ma hagaagi karaa ma hagaagi karo weeyi asukutu an ilaim qofka xun oo laga aamuso qofka xun haduu qofku xun yahay waa in laga aamusaa baxriguna waa sariic الهم فضل والقضاء غالب وكائن ما خط في اللوح انتظر الروح وأسبابه آيس ما كنت من الروح إن شاء الله قبل أيو إنه جوجي دونان معنى انت دنبه